ka dheer guriguri ku wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka waxbaraysa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib mar kale habe wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo talaada ay sii baxayso arbaco ayaa soo galayso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay sagaalka bisha koobaad sannada labada kun afariyo labaatanka qodobada caawa barnaamijka xog waraysi aad ku maqli doontaanna waxaa kamida mid ah dadwaa dad beeraley ah oo lagu laayay deegaano hoostaga ah deegaanka bulamareer ee gobolka shabeelaha hoose iyadoo khasaare xoogan la gaarsiiyey famil halkaasi ku dhaqnaa haddaba waxaan eegi doonaa khasaaraha ka dhashay rasaas lagu furay dadkan beeralayda ah sabtigii lasoo dhaafay markaa baa layidhi mar daba soo marin way ku soo noqdeen mugta uh, istaag iyo waxba lama dhihile xabad baa laskaaga baabay meesha waxaa la dhigay lix qofood waxaa sidoo kale caawa barnaamijka xog horeysa aad ku maqli doontaan dowladda soomaaliya waxa ay dowladda eliteria kala hadashay iskaashiga ka hortaga faragelinta etoobiya ay doonaysa inay ku farageliso midnimada dadka soomaaliyeed iyo sidoo kale damaca ay ku dooneyso badda soomaaliya sidoo kale waxaa barnaamijka ku dhageysan doontaan iyadoo etoobiya ay soo damaacisay badda soomaaliya ay meel adagna ay ka taagtay ka istaagtay soomaaliya arrintaas ayaa wixii intaasi ka dambeeyey dowladda soomaaliya waxa ay waday dadaalada diblomaasiyadeed ee ay culayska ku saarayso itoobiya haddaba waxaan eegi doonaa waxa safarada madaxweynaha ay ka bedeli karaan damaca itoobiya arrintani madaxweynaha samaynayo waxay eh, horta marka waad xoojinaysaa in soomaaliya ay helayso dad garab taagan kuna garab taagan yani waxyaalaha ay ayaga qabaan amtari waxaa lognaha eritrea etoobiya waxaa ka dhexeeyo eh, muran xagga xuduudaha oo muddo soo jiray hay-adda nabad sugidii qarankana maanta waxay gacanta ku soo dhigtay shabakad ka tirsan al-shabaab oo doonaysay inay u gudbaan gobolada mudug iyo galgaduud oo dagaalo adag lagula jiro kuwaasoo lagu qabtay magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan qodobadaas iyo qodobada kale nagu soo korro intaa barnaamijkeena ku guda jirna ayaad maqli doontaan xubintii kalamaan ee sidoo kale qaybkaha barnaamijkeenna gabagabadan waxaad ku maqli doontaan cabdiraxmaan cabdulla roble keysi farsamaynaya waxaan ahay siciid cabdiraxmaan cali oo markale kale xog horeys aday ku segto sidaad moodaysa mahe war hooy soomaaliya soomaali baale xaraash xaraash xaraash xoolo jaban xaraash war inadeer maxaad xaraashaysaa waar wax walba waannu xaraashaynaa oo inadeer bisaaradaasi goormay ku taabatay war damacaa nala fogaadee wax ma gadanaysaa ma guurtadu ma ku jirtaa war berri iyo badba naga diyaar gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo neef lagu sixiliyo godob-godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala ka baxay godingodin ku taal gadow yaysku maran waa hagaag saaxiibyaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaad leenahay haddii aynu eegno gobolka shabeellaha hoose xaalad adag ayaa ka taagan iyadoo bulamareer deegaan u dhow ay maalin dhaweyd dhacdo aada u falxun ay ka dhacday saddex ruux ayaa lagu dilay kadib rasaas markii lagu furay dadkan oo beeraley ahaa eh, waxaana eheladii ay ka dhasheen ay sheegeen in ay ahaayeen ciidamo hab maleeshiya beeleed u abaabulan qodobkan dib ayaanu ugu noqonaynaa balse markan haddii aynu eegno saaxiibyaal etoobiya iyadoo ay damaacinayso badda soomaaliya ayaa dowladda federaalk soomaaliya waxay kaga hortimid si adag damaca etoobiya ay ku dooneyso badda iyo dhul soomaaliyeed waxaa dowladda federaalka intay ka dambeysay tan iyo markii dowladda etoobiya ay sheegtay inay heshiis isafgarad ay la gaartay somalilan ay waday dadaalada diblomaasiyadeed ee culeyska ay ku saareyso dowladda etoobiya waxaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu xiriiro qadka taleefonka uu kula hadlay madax kala duwan oo dunida dacladeeda sidoo kalena e, laga fili karo in etoobiya ay culeys ku saaraan sidoo kalena ay etoobiya arrimo ay kala dhexeeyaan wadamo awood leh ururo iyo waxa uu sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu xiriiro la sameeyey dowlad derisla ah etoobiya waxaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu tegay dalka eliteria iyadoo sisiraf waakimi madaxweynaha dalkaas uu la kulmay iyadoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud safar uu halkaasi muddo laba maalmood ah uu kusoo qaatay uu dib ugu soo noqday magaalada muqdisho ee caasimadda dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la filayaa in uu sidoo kale gaaro dalka masar maalmaha soo aadan iyadoo uu sidoo kale kala hadli doono xiriirka labada dal damaca itoobiya ay ku dooneyso badda soomaaliya iyo fargelinta ay ku hayso midnimada dalka waxaa wax ka weydiiyey culayska itoobiya ay saari karto qaabka diblomaasiyadeed ee dowladda federaalka hadda dagaalka ay kula jirto etoobiya maxamed xadir maro ka faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda bismilah maadsan tahay xabsada adiga dhegeystayaasha radio kulmiyan waan salaamaya dabcan eh, dowladda soomaaliya waxaa beryihii dambe culeys soo saaray siyaasadeed ama mid diblomaasiyaed dowladda etoobiya oo aan ognahay etoobiya inay muddo dheer eh, ku taameysay in soomaaliya aysan marnaba dowlad iyo dowlad xoog badan iska dhalanin ee dadka soomaaliyeed waxay xusuusan yihiin kaalimihii kala duwanaa ee dowladda etoobiya ka qaadatay sida soomaaliya ay u burburin lahaayeen kasoo bilow mililiq kusoo xiji xaylamaryan mangiste mali zanaawi iyo kan hadda jooga abiy axmed intaba ama qarniyada ethoobiya jirta marnaba yani ma aqbalin in soomaaliya ay nabad kula noolaato taas waxay keenta marka inay soomaalida dhulkooda iyo berigoodaba badooda soo farageliyaan dareenka noocaas madaxweynaha soo kaduulayo ayuu wuxuu bilaabay dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed iyo taageero caalami ah si meesha looga saaro damaca iskudayga ethoobiya ee hadda diyaarinayso waana mida keentay madaxweynuhu inuu eritrea ka bilaabay haddana uu masar sii taga wadamo badanoo sii tegi doono dabcan arrinta noocaasa ayaa waxay waxay marka ama dhalisay in madaxweynaha uu xooga saaro in maaragta kaalmo caalamiya oo xag diblomaasiyad iyo xag eh, ciidanba inuu ka heli doono ama xag siyaasadeed eh, wadamada saaxiibada soomaaliya yihiin ku badan oo yani daneeya maslaxada iyo madaxbanaanida soomaaliya kaalmo badan ka heli doono marka safarka wuxuu daaran yahay in maaragtay eh, la raadiyo albaab kasta oo soomaaliya ay ka heli karto cawinaad xagga diblomaasiyadda iyo xagga eh, maaragtay awoodda military ama ama ama xagga caskariga eh, bilowgiina eritrea uu ka bilaabay inkastoo madaxweyne ay kaga horeeyeen inuu teleefano kula hadlay wadamo badan oo caalamka ka mid a eh, haddana safarkana uu toos yahay marka waxaan isleenahay waa safar dadka soomaaliyeed iyo dowladda iyo dhammaan maaragtay shacabka soomaliyeed qulubtooda dejinaya dadka soomaaliyed ay arki doonaan in soomaaliya ay ay raadinayso ama ay ku guuleysan doonto waxa ay hadda ay rabaan muxuu ka bedelaa marka culayskii hore etoobiya sahraa ee dhanka diblomaasiyadda ahaa oo soomaaliya mudooyinka ugu dambeeyey ay wadamada dariska la ah etoobiya iyo soomaaliya sidoo kalena xiriirka soo jireyn kala leh dalka dowladda federaalka la sameynaysa ama madaxweynuhu uula xiriiraya iyo sidoo kale hadaladii ay kasoo saarayeen baa wadahadalka madaxweynaha iyo iyaga dhex mara dabcan de waxaad og tahay eh, adduunka waxa weeyaan waxa ay kuwada joogaan waa iskaashi iyo xiriir wanaagsan iyo diblomaasiyad labada dhinac kartaan dabcan eh, arrintani madaxweynaha samaynayo waxay eh, horta marka waad xoojinaysaa in soomaaliya ay helayso dad garab taagan kuna garab taagan yani waxyaalaha ay ayaga qabaan ama baahidooda wax ka tarjumayo ama hadday noqoto difaaca ama siyaasadda ama horumarinta yani xagga amniga iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda intaba Eh, midaan hadda eh, bilow ku ah eritri waxaa lognaha eritri iyo etoobiya waxaa ka dhexeeyo eh, muran xagga xuduudaha ah oo muddo soo jiray sagaashan iyo sideed iyo sida ay u kala guureen etoobiya iyo iyo ilaa hadda yani maslaxo waarta ma dhex taalo etoobiyana waxay dhowr marka codisay inay maaragtay quudaraynayso in badaha wadamadaas ay ka faa'iidaysan doonto ama xoog iyo xeelado xeerabta uga faa'iidaysan doonto taas dareenkaas ayagoo qaban eritriyaanku waxay hadda ayagu laftirkooda ay u diyaargaroobeen ama ay il guud iskaga eegayaan yani culays kastoo etoobiya kaga yimaado dowladda soomaaliyana iskaashiga ay iskaashanayaan wax badan ayay ka taageeraysaa ama maarata ay u sahli doontaa in yani difaaca dhulalkooda ay iska kaashadaan ama ay xoojiyaan masaroo kaleeto waxaad ogtaha in yani marinbiyeedka biyaha ah, dood ah ay taagneed dhowr marna masar gacanta soomaaliya usoo haadisay ayagoo oo qudaraynaya inay maarata geysas ka samaystaan si etoobiya loogu qasba inay kanaalka ay dhisayaan ka joogsadaan eh, maanta laakiin se eh, soomaaliya oo weerar lagu yahay waxay ku khasbanaatay marka cid kasta oo etoobiya eh, wax ka dhihi karta ama ay ula kaashan karta inay dhahayso marka masar oo ka xariisneyd dhinaca biyaha iyo soomaaliya iyo masar oo lahaa wadamo maaragtay ahaa wadan taariikha oo maaragtay iskaashi xoog leh muddo dheer ka dhexeeyeen waxay keentay marka in hadda boorka looga jafo xiriir walba oo suuragal ka dhigaayo in siyaasadda iyo militariga laiska kaashado cc iyo xasan sheekh maxamuudna Eh, waxay taas ugu dhigan tahay in eh, maanta etoobiya ay wax keliya celin kara ay tahay awooda sida masaaridoo kaleeta marka waana eh, garab fiican oo aan isleenahay waxay meesha ku istaajin doontaa damacan bahalnimada ah dhulwayga ah gobkhalatada ah taliska naxuuska oo manaxaha ah melisan abiy axmed uu hogaaminayo ku taamaha in soomaaliya uu dhulkooda ku qaado taasoo aan aaminsanahay inuusan taaka kamid a suurgal ka ah ahayn dadka soomaaliyeed waxaa rabaa inaan xusuusiyo taariikhihii lasoo maro oo dhan yani maalinna ciidan xaara ah ama xabashi ah inta soomaalida ay eh, soo hajuumeen guul kama keenin eh, wixii taariikh oo soo dhacayana soomaalida ayaa gacan saraysay weligeenna ilaha idinkiis anaag annaga gacan sareyn doono gacan sarayna annagaa iskale eh, damacaana waa damac eh, muddo soo jira wuuna baaba'aya marka madaxweynaha eh, ayadoo soomaaliya xilligaan aad xaaladeedu sidaa iska tahay haddana soomaaliya maanta waxaa u gacan haatinaya quwado waaweyn marka meeshaas waxaa lagu istaajin doonaa ama lagu burburin doonaa dareenkan maangaabnimada iyo fikirka qaldana ee etoobiya ka imaanayo in meeshiisa uu ku dhammaan doono wax natiijo saxan ay ka faa'iidi doonto saaxiibadeeda damaca itoobiya maxay ka bedeli karaan dabcan waxay ka bedeli karaan de in etoobiya runta loo sheego oo nidaam diblomaasiyadna lagula hadlo oo sida xeerarka adduunka u yaalo ee lagula doodo sida u n ka ama ama qanuunadii vienna commission sixty fourkii lagu gaaray la gaaray oo ah in yani aan wadan la carqaladeyn karin ama xeerarkii kaleeto midooda africa ay gaareen in xuduudaha africa ee hadda la kala joogo aan gudbi karin marka qanuuno badan oo adduunyaha taagan oo soomaaliyana ay inkastoo hadda qaraarkii dhigayay ahaa inaan xuduudaha afrikaanka inta hadda haystaan iska gudbi karin soomaali diiday haddana ayadoo somalia kutaamaysa dhul badan ka maqan yahay haddana adduunka waxaa jira inaan iska gudbin xuduudahan lagu xadgudbin wadan wadan kalena uusa awood ku muquunin karin midaasi horta diblomaasiyadaasi waa waa kaalin weyn bay ka siinaysaa midda caskariga ama militariga arrin xoogle ka siinaysaa sida qalabeynta ciidamada tababarista iyo ku-taageerista awooda ciidano xoog badan oo shisheeya dibadda kaga imaanaya soomaaliya oo ku kaalmeynayo haddii even ethoopia miiskudaydan xal eh, midatari wax ku raadiso sidoo kale waxay ayaduna eh, wax badan ay ka tarayaan waxyaalo badan oo dowladnimada soomaaliya laga maarmaan u ah hadday noqoto dhaqaalaha siyaasadda amniga iyo saaxiibtinimada marka waxaan isleenahay yani waxa ay ka bedeli kartaa ama ay ku kaalmayn kartaa waa dareen iskaashi oo xoog badan oo dhex doona wadamada taageera soomaaliya iyo dowladda soomaaliya oo hadda xasan sheekh maxamuud uu hogaaminayo bal ka waran sida looga hortagay damaca etoobiya soomaalida gebi ahaanteed goob kasta ay ku sugan yihiin waxaa la ogsan yahay in diyaaradda etopian ireland ay soomaalida dunida dacladeeda joogto ay diideen gebi ahaanba inay raacaan ka waran dareenka ay muujiyeen sidoo kale dadka gobolada waqooyi degan ee kasoo horjeeda arrinkan iyo guud ahaanba shacabka soomaaliya ah, dabcan horta dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan xasuusiyo taariikh fogoo soomaalida aysan marnaba iska leexanin soomaaliya waxay cadowgooda koowaad iyo labaad iyo saddexaad weligood ahaa taariikhiyan etoobiya etoobiyaankuna sidaasoo kale soomaalida cadowgay u ahaayeen Eh, kasoo bilow waxaa jiray waxaad ogtahay isku daygii ama damaacigii milila eh, inuu soomaaliya eh, xeebaheeda qaato waxaa kaloo jiray damacii asagana ahaa xaylmaryan oo asagana soomaalida xuduudooda kasoo gudba ahaa waxaad la socotaa in mingis laftirkiisa oo iskuday asagana sameeyey mili zanawi oo ogeed dowladii soomaaliya markay burburta kadib yani saameynta uu ku lahaa dalkan iyo taageerida oo kooxihii soomaalida yani ahaa nabadana soomaaliya ishortaagay marka marnaba dowlada gambiya ma ogolaanaynin kaalina kama ahayn soomaaliya ay noqoto dal xoog badan oo la tirtama ama ay iska celin kara marka in kastoo ay iskuday walba samayso haddana way ku jabaysa midaan hadda dareenka guud ee soomaalida ka yimid soomaalida waxay eh, qaateen door ah in etoobiya aysan soomaaliya marnaba aqbalin waxa ay wado waxaad la socotaa sidaa hore ugu in maaragtay la istaajiyey ganacsigoodii qaybo ka mid a ah, in dadweynaha meel kastay jawaan isku soo baxeen in adduunka dhan dareen laga muujiyey in soomaalida weli u taagan oo ay dhagaha u taagan oo diyaar qaarkood eh, eh, maaragtay difaacdaan kala difaacdaan cadowgan eh, manaxaha noocan oo kaleeto ay dalkan handadaaya taasoona marka waxay keentay marka dadka soomaliya inay hal meel wada maraan oo dareenkooduna hal meel wada aado si guud baa hadda dadka soomaaliyeed dhagaa ugu taagayan diyaarna uyihiin inay difaacdaan xuduudahooda badda iyo beriga inkastoo aan aad uga xumaa in ciidamo ethoobiyan gudaha soomaaliya ay joogaan haddana dowladda soomaaliya waxaa la gudban in ay diyaarisa ciidamadii xuduudaha soo xeli lahaa si loogu maarmo yani awoodaha ethoobiya dal ku jiro waan aqaanuun hadda isleeyahay wasaaradda gaashaandhigga inay qaada ay muhiim ku tahay marka dadka soomaaliyeed waa ka falceliyeen arrintaa reactionkana waxay keentay marka etoobiya in damaceeda ay siyaabo kala duwan u turjumaan waxaa la socotaa in latiriyahooda amniga uu si u hadlay milisana mangista abiy axmed inuu si u hadlay qolooyin kale oo etoobiyaan oo markaas ay ka doodayaan laftiga hadalladooda aysan marnaba aysan aysan fadhin marka dareenka noocaas waxaa dareemaysaa in etoobiya uu laftirkeeda qalqal ku yahay waxaana dadka soomaaliyadna ugu bishaareeya etoobiya waa dal si sii baaba'ayo qoomiyadaha etoobiya ka jirana qoomiyad ishaysata ma jirto waxaad ka socda dagaal aad u xoog badan oo gudahooda ah oromia dhexdeeda waxawaay isma hayso eh, amxaariga isma hayso eh, waa ogtahay wixii qabsaday eh, sidoo kale qabiiladan kale kala duwanaya ama qowmiyadaha kale inta waa la mid marka waddan sii liicaayo oo sii baaba'ayo waayo etoobiya etoobiyana maanta soomaaliya oo dhaqaale ahaan iyo tira ahaan iyo awood ahaan ka sarreysa inay ay soo hunguriyeyso xuduudaha soomaaliya suuragal maaha hmm. haddii ay isku dayaan ayaga ku jabi doono waxaana rajeynaya etoobiya inay taa markii ugu dambeysay ee qaarada africa maaragtay ay kasii mid ahaan doonaan maxamed xadir nuur oo ka faalooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda ayuu ahaa oo wax ka weydiinayay safarada madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dagaalka dhanka diblomaasiyadeed ee dowladda federaalka

dhintay garab garab ka tegay geed labada dhinac waa hagaag saaxiibayaal xog waraysa degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa ka imaanaya markana haddii aynu eegno dad beeraley ayaa bilowgii toddobaadkan waxaa rasaas oo da ay kaga qaadeen maleeshiyaad hubaysan iyadoo dadkii ay ka geeriyoodeen saddex ruux dhaawacyo ayaa soo gaaray saddex kale waxaana dhaawacooda la soo gaarsiiyey magaalada muqdisho garan isbitaalka madiina waxaa sidoo kale dadkan beeraleyda ah lagu dilay oo waxyeeladu ay kasoo gaartay deegaan u dhow deegaanka buulamareer ee gobolka shabeellada hoose khasaaraha ayaa la sheegay inuu yimid kadib markii dadkan beeraleyda ah lagu amray in aysan marin waddo halkaas marta oo ay dib ay kaga naqdaan balse ay dadku sheegeen in ay halkan waddo tahay ayna mari karaan mid ka mid a ah ehelada dhibaatada loo geystay ee dhaawacoodana isbitaalka madiina uu yaalo qeyb ka mid ah ayaan wax ka weydiiyey sida ay wax u dhaceen iyo sidoo kale khasaaraha xoogan ee soo gaaray dadkaas waxa sababay waa kan maxamed sheekh nuur maye oo ehelada ka mid a waxay wax ku dhaceen waxay ku dhaceen meel yidhaahdo jebey ku dhaceen waxay udhexaysaa buulomareer iyo shalaboodbay udhexaysaa ma garata waa gartay rag beeraley ahaayeen beerahoodii bay soo aadeen subaxdii way soo shaqa tageen wadadii beerahoodii u mari lahaayeen oo iyagan waxaa tii hore laga qaatay maahane mid kaloo ka dambeysfalatooya ay usii socdeen ma gara markaa baa layii wadadaa mar dam ha soo marina markaas walaalo haddaan halkaa marin inteen kalo u marnaa maal soo wareegnaa may soo wareegim halkaasaan marayna iyo mari maysaan waxba kamasa dhigin way socdeen beerihii bay ka imaadeen way soo noqdeen waa gelinka dambe boorkii afrikay meelaha waa isla jeebay waa wadadii bay ku soo noqdeen mugt istaag iyo waxba lama dhihil habad baa laskaaga baabay meesha waxaa la dhigay lix qofood hebeldil hebeldil hebeldil masarigii hadan la garanayo oo hebel hebel waa hebel hebel waa lasii dhacayo idnaa waxba ka qaban karin dhibaatada noocaasa ah meesha dhacay maxay ka bilaabatay marka ma in wadadaas oo keliya aysan marin mise waxaa jira khilaaf kale oo udhexeeyo dadka ay dableydan ay xasuuqeen oo ay rasaasta ku fureen adeero wax dhibaato kaloo jirtay ma jirin oo de wax dagaalaa ah ma jirin wax colaadaa ah ma jirin meeshe dhulka dhul dawlada heysata weeyaan oo dhinacno jabada hoosaa lagu yihahda markaa lagu xukumaa ilaa buulmareer ciidankii baa jooga oo dawladii baa joogta saan waxbaa la yeelaya cid wax ka qabanayso cid wax dhehayso cid wax dhii ma jirto xaqa islaamid baa laiska buroobayaa laska dhacayaa dadkii saasa loo leynaya mala xiriirteen mas-uuliyiinta deegaanada ay wax ka dhaceen hoostagaan weliba maa xiriirin hadda maydkii goorma ayaad asteen marka meedkii shalay baa la caasay ee saddexda meelood dhagaxa lagu caasay tuulada jebin baa lagu caasay dhaawicina waa soo qaadnay hadda waxaan ku suugnahay isbitaal madiina dableyda rasaastayda ku furtay mahab hab hayb ahaan ay u abaabulnaayeen mase waxay ahayn ciidamo dawladda u shaqeeya waa ciidan beeleed oo tuulada dul jooga oo baadka jooga oo waxbana aan laga qaban karin nin layidhaah fanax jeebey oo layidhaahba heesta ciidanku ah, ay ku amar qaataan heybta ay u dhasheen ma la hadasheen oo arrintan ma kala fariisateen mise weli eh, hadda haddaan wareyso la yeeshay tuuladii aan wax weydiiyey dadkii joogay oo deganaa weli dadkii way joogaan sidoo u jiraan wax weli waa waanaga keenay iyo alla ahaadee saas wax yeelanaa layii midna ma jirta baa lagu yii waayahay markii ugu horreysa oo dhacdadan ay halkaas ka dhacaysaa mise dhacdada ay halkaa ka dhaceysa marka ugu foolxumaneed oo tan noogu horeysay weyaan oo saan noo leenaayo mid iska jirtay dhacdo tagi la laayo bir dhacdo way jirtaa laakiin tan amal weli ma dhicin waayahay maxaad isku tihiin marka dadka dhacdada ay qabsatay dhacdo qastay dhacdada ku dhacday anaa ka madaxdir ah walaal waxaan ku dhaqaaqay waxaan sameeyo iyo waxaan qabto waan garan lahay waa dultaagna wiilashii mar waa isku ooyaa mar waa is-iilbada waxaan sameeyaan garan lahay dawladii baan ihahdaa see wax yeesha ayaa wax kula qabanay ma oysa ma iota waa is-iilbadaya walaal haa si fiican laba aniga abtu ahay walaashay dhashay iyo walaashay abtiga ku jira marka dadkii dhaawaca ahaa ee isbitaal madiina aad keenteen iyo intay dhacdadan ay dhacaysa inta udhexayso wax idinla soo xiriiray oo maamul ama mas-uuliyiin ma jiraan maya weli ma hayno wax maamula oo mas-uula lala soo xiriiray oo see wax u dhacay see wadada u madheen see xaalkiina maraya intee wax maraysiyo marsiseen waxna dhahay daryeel loo sameynay waynay walaalo kolay anugu nin ka maqnaa baan ahaa magaalada oo halkaa barigaaba ah ka imid hadeer dhow baan imid saddex bilood jooga joogaa dhacda iga horeyso dhaayeegayaa aan ku arko goho taa weeyaan halkeed ku sugneed marka dhacdada ay dhaceysa adiga anugu dhacda marka dhacda waxaan ku sugnaa xanada ku sugnaa ah. waayahay dhaawac dadkii soo qaaday ma halkaasay joogeen dhaawac dadkii soo qaaday halkaasay joogeen walaaley baa ka oo walaalkay ba kamid ah oo ilmaheygi anuadhalay baa kamid a ah. dhaawac soo qaaday eh, eh, oo gacanta iisoo geli abtiyo dhulkaasa dhacday markii la soo xiriiriyey oo qadka baan dhignay qadka ka eega waa gartay ugu dambgabadhi wiilku wiilku barooranay baad arkaysaa gabadha oyns baa arkaysa meedka halkaayaal baa arkaysaa qadka ka eega dadkii eh, waxas geystay ma la qabtay oo lama amnigu ma hayaan mise wax la qabtay male wlagawada hadlay male wey odayaal noogama imaan waxyihii lasoo wargeli waa eh, kibirba horteeda hadda danajeedba isago waa arkayaan kaas mucjisada taal maxaad codsanaysaa ugu dambayntii ugu dambeyntii waxaan dalbanayaa inaa anigu laiigu soo xiriiro inaa isbitaalka lagu yimaado dowlada eh, madaxweynaha lafta gareen ninka la yiraahdo xasan sheikh madaxweyne xasan sheikh iyo mas-uuliyiintiisii iyo xildhibaanadiisii waxaa inta isi mudan inaa garab qabto oo madiina yimaado oo dadkaygana ii wareysto war dhibaatada qabaan anigana dadkaa la ii walwaalo oo daawadoodii hadeer afar boqol shan boqol kun meelaan ka keena ma kaasina wuxuu ahaa maxamed sheekh nuur mayeh oo kamid ah eheladii ay waxyeeladu kasoo gaartay rasaastii dhowaan gobolka shabeellada hoose gaar ahaan deegaan hoostaga buula buulamareer lagula furay dad beeraley ah iyadoo khasaaro xoogan ay reerkaas kasoo gaartay dabileydaas hubaysan rasaasta ay howiyeen gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawaada guracan godingodin ku taal gadowya isku maran waa hagaag saaxiibayaal xog horeysi aad maqlaysaan idaacadda kulmiye muqdishona waa uu idinkaga imaanayaa markana haddii aynu eegno shabakad ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa hay-adda nabadsugiddii sirdoonka qaranka waxa ay maanta ku qabteen magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan shabakada ayaa waxaa la sheegay inay qorsheynayeen inay u gudbaan gobolada dhexe ee dalka halkaas oo dagaalo adag al-shabaab ay kugula jiraan ciidamada xooga dalka iyo dadka deegaanka sheekada la qabtay ayaa ah rag eh, fara badan oo kooxda al-shabaab ka tirsanaa ciidanka hay-adda nabadsugiddii sirdoonka qaranka ayaana howlgal ay ka sameeyeen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan gacanta kusoo dhigay raggan sida dadka qaar ay sheegeen waxa ay xubnahan doonayeen in ay usii gudbaan goobaha dagaalada ay ka socdaan in ka badan toban xubnood oo ka tirsan al-shabaab ayaa hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka ku sheegtay in ay gacanta kusoo dhigtay howlgalka ay halkaasi ka sameysay hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka horey sidan oo kale shabakada ayay gacanta ugu soo dhigtay doonayay inay u gudbaan gobolada dhexe ee dalka mudug galgaduud iyo shabeelada dhexe oo dagaalo adag al-shabaab lagula jiro

kalamaanay waa idin la yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadiyi gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war ololaha amxaradu wadee araga loo yeelay abeysada la korinaya iyo aramidaa duugan soomaalida abkeed dhimay haddii saylac ooto war bashiirow ree buntland kama hadlin arrimaha badda saylac waa dhulkeennii soomaalidu dhammaan surinkay lahaydiyo sabadoodii weeyaan waradda sakariow galmudug iyo madaxaana furanaan kugu ogayna goormaadna saylac u gudubtay gaarayaba ma ogi eh. say lacsay tahay ma ogi warwalla weynay meesha yartaa isku dejiya baanu islaahayne eh. maxaa noogu dhegan tihiin soodintaabaddeenne eh. saami aan u leenahay kolay ka saar tahay sahal laguma bixin karo kolay ka saar tahay sahal laguma bixin karo ardey maxaa idinka galay warbow badda iyo cirka iyo dhulka cid bixin kadhaa ma jidho cid qaadan kadhaana ma jidho ima isdejisaaniin nabee ununku maxaan ku yaabnaan fadhinnaa abow dhulkan waa loo dhinti cirkaanna waa loo dhafri dheedheel muluuqaadahay abow warnimiyoormay baa liyaabsanaa buriya buriya buriya dadkuun erniyaanii nagan fadaayana hayaay war adigana ma baddii baa lagaa hayaa <laughs> wallaahi baduntan aylaylin dhiibi korna aleelehe madow idinka goon istaagga naga mudnaa war xeebta baraawa etoobiya uma dhowaa joogaaninianiisheege badda liidanba loo soo dhowaa karo ilma intaynugu dabaalahayin war kalemaanay waxbaha ku daalinine khayraadka baddeenna dhooban dheemanka yaaliya kalluunka midkii raba inuu la dhuuntee shisheeye u dhoofsanaya dhiiggiisaan bannaysanaynaa war khayraadka badda in la dhoofiyo waa bannaan tahay maxaa jira ganacsi bilaagiis waay war waxaa kaloo la yidhi dhurwaagii u gaatamiyo midkii dayax ugu dhacow baddaydaan dhumucda weyn waleedhayalkuma heshaan macdanta lagu dhaata iyo haddii dheeman badan ku jiro dad bay dhaxalkooda teen moogow ha u dhowaan dhulkani shilimaad ka weyn badayduna dheef ka weyn qushiyo dhalanteed ka weyn ciyaar wax kudhuma ka weyn waar walla weyne waa iska xiiqaysaane dhulkayga nimcaa fadhida dhulkayga nimcaa fadhida wade waay hadda misheeyaad siinaysaan allahyow nin soo dhoofayo dhoof ku yimid sayla dadkeedana inuu dhoofsho raba dhoofku khayr ma leh waxba dhoofi maaya allow yaa isaga dhoofshaa dhici doonta walba somaaladu intay wadamo kale u dhoofahayeen ayaa iyaga loo soo dhoofahay war haddaba hadday sidaa tahay ninkii dhoof ku yimid ba geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa war miyaa falantiin dhulkasow anigu melihi baddasow anigu melihi waayahe waaqlow saa ma beecsanaysaa oo ma iibsanaysaa now war miyaa waalantiin orama ehel weeye warba heshiiskan markii la saxaxaya habeen saqdhaxay ahayd eh. hadda markaasaannu ogaanay inay tahay timir laf baa ku jidha ka saraakiisha horumadoo la soo diraa waxaa la yidhi saylac waa inaad hadda tagtaa ood ka war keentaa oo aad diyaarisaa naqshadii aan ku degi lahayn dabeetana inta istaagay uu madaxa gacanta saartay wuxuu yidhi anuu af soomaaliga waa aqaana silac ma doono karo waar ixtiraafkii ma noo war meeshu saylac maahay waa lagu hayaa abow lug gacan midna ma naga baxdo war qabiir ustaad ismaaciil iimaan la yidhaahaa wuxuu yidhi dal lagula heshiin waaye webi lagulama heshiin karo bad tusaale wuxuu soo qaatay dalalka zambiya zimbabwe butuswana iyo nabibiya hal webi ayaa xuduudahooda dhex mara weligoodna kuma dagaalin isticmaalka biyahaas etoobiya inta taariikhda la og yahay waxaa lagula heshiin waayey isticmaalka biyaha webiga niil oo lala leeyahay waxayna xirteen biyihii ay xaqa u lahaayeen dadka reer masar waxayna rabaan webigaas inay ka cunaqabatayaanoo kula dagaarsan yihiin suudaan iyo masar war siday wax kaa yihiin baddu webiga way ka weyntahay tahay war eretriyaba sii kala qabsatay ilaa hadda waa ka sheekeeyaannin war abwaan cabdulla geedanaar wuxuu yidhi waxaan dhuunta kuu marin afkoo laga dhacshaa dhaanta dheragtooga ee lagu dhintaa inaad qadaa dhaanta imri ceeb dhaxlaayana ciyow dhimashadaa dhaanta waar dhuuntay noo istaagtay warwaaqlow horea waxaa loo yidhi hunguri wixii ka weyn waa dilaaciyaan war leqleqligi waabaa ku xigtaba waa la yidhi aryaadhaha war ma haysiina safarkii madaxweyne xasan sheekh eritariya ku aaday dhaxandhaxo maa la yidhi aryaa xasan dhaxan huri maaya inta hawshu saan u socotee dayuuradiisu etoobiya inay kor marto waa diideen aboomuhugooyiwaar somalilan muxuu uga degi waayey war miliiti daleehoyar hubaan rabaa hub war madaxweyne xasan sheekh markuu yidhi wadamada xadgudubka etoobiya ka aamusay iyo kuwa la safani waxba nooma kala duwana jabuuti waa soo hadashay waxayna dhaheen lama aqbali karo xadgudubka etoobiya ha joojiso hadday jooji weysana dagaalka dhinaceennan uga jirnaa mar haddii jabuuti soo waranti inta dhimanna haday soo yoomayaan war abwaanguuro tigtok life ku jira oo loofta lagu dhoobaayo ayaa wuxuu yidhi yukrein hadday ciidamada soomaaliyeed inaad garab ka rabto maanta fursaday haysataa hal eray baana ka xiga kaasoo ah midnimadii madaxbannaanida soomaaliya waa lama taabtaan aryaa tanoo kala arkay abwaanguura gormuu abdhaydka noqdoo tigtooka ku biiray war ruushku daaldaalsanahayaabaa lagu yidhi waarba mar kale ruushka etoobiya u soo hiiliyey wah haddiis etoobiya u soo hiiliyo si umburina umburihayna maxaa jira aryadhaha kalemaanay samigay cabdullana waxau yidhi waxraaya dadku waa raabaan runse lawada raadima raaya dadku waraabaan eh. runta laawaada raadima war cabdulow inaydan run raadina waxa caddayn u ah eh. maxaa seelciyo lughaya ka galay warbawaaqlow ha iswereerinine eh. dad israa kala raysan karin runtii waa inaga waar maxaynu isku raacnaa horta gooja caddama ka baxday war kalemaanay anigu waxaan la yaabay xidhiirka shabaab iyo etoobiya ka dhexeeya war soomaadan maqal cadowgaaga cadowgiis waa saaxiibka mar kastoo dagaal culus khawaariijta lagu qaado etoobiya meel ka soo foocaysa dambaysa ama qalalaasa ay ka dambaysaa la abuuraa bowmafaris bay soo dirdhaa madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi wargelintii mille sanaawi uu soomaaliya ku sameeyey shabaab bay dhashay haddana midda abiy axmed uu wado shabaabkii dhimanayay soo noolaynaysaa hoy war shabaab laftirkooda oo madaxweynaha u caraysan waxay dhaheen muuse iyo xasan sheekh iyo ismaaciil cumar geele waa ku heshiiyan in badda etoobiya la siiyo jabuutiyaan loogu shiray dhaheen now haddaa maxaana la ku haystaa warwaaqlow saldhigga buaale maad naga soo xirtaan war maadaama waaya weeyaan tiyaatarka heese waddanah laga soo fatahay shabaabkiina nashiiday soo fataheen tii ugu dembaysayna waxay ku dhaheen etoobiya fi quluubina muuse biixi fii quluubina hum fii quluubina naw bad bay keentay doontii aan lahaa baylowgu dhoof waqlama waxaad soo wadaa bad baan galay alla ilahe bad baan galay iyo ceelkumbaaco bartanka uu fadhiiste waar bashiiro warnagama hayside dadyahow hayla yaabina layaabina dabba igu baxaaye war layaab la huri maaya etoobiya saacadba saacadda ka dambaysa xaaladda ku sii adkaanaysa waxaa la yidhi toddobaadkii u dambeeyey dhaqaalahoodu hoosoo u dhacay dalku waa kala shakisan yahay maamulada xataa inay iskhilaafaan ayay qarka u saaran yihiin diyaaraddii ethoobiyan airlinesna soomaaliya iyadoo shalay ku xadgudubtay oo liiska waddamada ka saartay somalilanna dalalka liiskooda soo gelisay waxaa la yidhi waa lagu kacay dadkii soomaaliya ayada hawada ka weeraray social mediya waxaana lagu qasbay inay dib u saxaan dowladda soomaaliyana waxaa laga codsaday maadaama ay dalka gudubtay in duulimaadkeeda gudaha dalkao dhan laga mamnuuco intaas waxaa ka sii daran shan kun oo cod ka badan waxaa sii maraaya oo la doonaayo in biladii nobel biis barais loogala laabto ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed marka xaalka waa ku cakiran yahay usumaxaasudadaafada dadkan biyo fadhiyo biyo socdaa kiciye aryaadhaha abiy axmed af soomaaliga waa yaqaanaa iga raalli ahaadha ma waaye warbowa waxay taagan tahay jacayl iyo miya nacayb waqood jabad wada galeen jidheer ay wada mareen jidiin ay wada cuneen jaan baan la asxaabu noqon jigbaan xabad kula jirreeye itoobiyada aan ka joogno war bashiirow weliga heshiis aan lagu lawadin wakhtigaagayuu lumin warkalamaanay war mahaysiina hay-adda nabasuguddu waxay sheegtay shabakad shabaaba oo galgaduudu socotay in hiiraan lagu qabtay waar wallaweynay war mahaysiine taliyaha ciidanka awoodda badan ee somalilan nuux taani umagoojacday qabsadeen abuu cayaartaasi meel la dheeli aryaadhaha wasiirka gaashaandhig ee somalilan miyaaan iscasilin war wallaweynay weligiinba hadalka waa ku soo boodaane taliyaha ciidanka somalilan wuxuu la kulmay taliyaha ciidanka etoobiya heshiis ciidanna way wada galeen iyo iskaashi militari dee weligiinba qayliyan cidiinan ii joojin mayso warwaaqlow somalilan hadday ciidamo sheeye u baahan tahay annagaa amisom ka kaaftoonnay maxay u dalba waayeen war kalemaanay war ma haysaane madaxweyne dili siyaasiyiintii ka soo horjeeday iyo saaxiibtii la tartamayba waa la kulmay waana iscafiyeen waana heshiiyeen aryaadhaha hadda deni ma wuxuu leeyahay waxteegay lama tiigsaade imaadaada la toosiya waxtegay lama tiigsaade imaadaada la toosiya war cabdullah warkaa dhex geline maxalase diyaano salaanta hore uga qaadi diiday hadda waa la heshiiyey horaana waxa loo yidhi marka ay tixgelin beesha ee laysxiniin taabto tartankiiyo markii doorashada laysku tabar sheegto wuxuu hela taraaraba markay tiisa noqon weydo waa inuu tanaasulo ninkii taa ku filan waaye warbow kalemaana horeaan idinku sheega arrimaha buntland waa ku wareedhaanino siyaasadaeedu waa gundheedhahaye kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkii xog waraysi ood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla roobla keyse ayaa farsameynaya intuu barnaamijka wada ku jiray intaa barnaamijka midlacayna ku kulmi doonna saaxiibayaal nabadgelyo marido na Mama